بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan bilaabeynaa daraasada kitaabka la yihaahdo bahjatu quluubi اlabraar wa quratu cuyuuni اlakhyaar fii sharxi jawaamici اlakhbaar waa kitaab uu iska leeyahay cabdiraxmaan ibnu naasir assacdi oo ah nin macruuf ah waana sheekhi ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayhima kitaabku waa kitaab axaadiid uu mualifku ku soo aruuriyey axaadiidta oo ka kooban sagaashan iyo sagaal xadiid sagaashan iyo sagaalkaas xadiid oo uu ka soo aruuriyey kutubta axaadiidta lagu aruuriyey ama saxiix keliya ha ahaato ama saxiix iyo daciif iyo xasan ay isugu jirto axaadiis marka sagaashan iyo sagaal xadiis ayuu mualifku kitaabka ku soo arooriyey wuxuuna marka ku daray xoogaa tacliiq ah oo uu saaray axaadiistii iyo tacliiqoodii baa marka kitaab laga dhigay kitaabka oo mualifku uu bixiyey bahjatu quluub alabraar inta bisha ramadaan marka lagu jiro waxaan isku dayeynaa sagaashan iyo sagaalkaas xadiis inaan dhammayno ayaga iyo sharaxooda waa didinaynaa marka haddii ilaah yidhaahdo qaala almualifu raximah llah muqadimada bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah almaxmuud allah ayaa ammaan iskale allahaasoo la ammaano addoommadiisu ay ammaanaan calaa maa lahu min alasmaa'i اlxusnaa asmaada wan wanaagsano uu leeyahayna lagu ammaano aayaddii qur-aanka ahaydna allah waa ti uu lahaa walilaah alasmaa'u اlxusnaa alxusnaa ay albaaliqa fi اlxusni oo ku fogaatay wanaagga iyo quruxda wasifaat alkaamila alcadiima alculyaa iyo tilmaamaha kaamilka ah oo dhammaystiran oo waaweyn oo ilaahay uu leeyahay oo haddana sarreeya allah marka asmaadaasna uu leeyahay tilmaamo asmaadaa ku jiraana ilaahay waa uu leeyahay isim kasta oo asmaada ilaahay ka midna ahna wuxuu wataa marka sifa oo min sifaatihi ah tilmaamaha ilaahay waa tilmaamo marka ku dhammaystiran kaamilnimo iyo wanaag wa calaa aahaarihaa iyo aahaarta asmaadaasi ay leedahay raadadka ay leedahay ashaamila liluulaa walukhraa aahaartaas oo adduunyada iyo aakhira labadaba shamline aahaarta ilaahay ee sifaadkiisa waxaa ku jira waxaa ka mid ah sifatu raxma waa sifa min sifaatihi waxayna ku jirtaa isimkiisa raxiim ah ama isimkiisa raxmaan ah sifadaas sifatu raxma ah aharkeedu wuxuu yahay an yarxama cibaadahu fi dunya walukhraa waa aharkeedii haddaba saamayntii ay lahayd wa usallii wa usalimu calaa muxamadin waxaan ku sallinaa oo aan salaama nabigii moxamed ahaa sala allahu calayhi waali wasalam ajmaci alkhalqi likulli wasfin xamiid oo makhluuqaadka midka ugu jamcin badan ah tilmaan kasta oo wanaagsan wa khuluqin rashiid iyo dabeecad kasta oo toosan wa qowlin sadiid iyo hadal kasta oo sawaab ah wa calaa aalihi ahalkiisana waa ku sallinaa waana salaama nebiga ahalkiisa wa asxaabihi wa atbaacihi min jamiici alcabiid iyo saxaabadiisii iyo in in raacday oo addoommada ah amaa bacdu intaa ka bacdi falaysa bacda kalaami illaahi asdaqu walaa anfacu walaa ajmacu likhayri اdunya wاlaakhira min kalaami rasuulihi wa khaliilihi muxamadi sala allahu calayh wacala alihi wasalam wuxuu yidhi kalaamka ilaahay marka laga reebo hadal ka runnimo badan ma jiro oo ka waxtar badan oo khayrka adduunyo iyo khayrka aakhiro kulmin og ka kulmin og ma jiro hadalka nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam oo ilaahay khayrkiisii ahaa kalaamu اllah waa asdaqu kalaamin wa anfacuhu kalaamka ilaahay marka laga soo tagana asdaqu kalaamin wa anfacuhu wa ajmacuhu likhayri dunya wاlaakhira wa kalaamu nabiyina muxamed salى اllahu alayh wala alih wasalam id huwa aclamu اlkhalqi sidaasna wuxuu ku noqday hadalka nabigu salى اllahu alayh wala alih wasalam haddee makhluuqaadka waa axadka ugu aqoonta badan makhluuq hadduu jiro aqoon leh waa nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam aclamu nnaasi birabbi alcaalamiin wa acdamuhum nusxan makhluuqaadka waa midka ugu weyn dadka la talintooda iyo u khayr miiridooda iyo danahooda oo laga shaqeeyo wa hidaayatan iyo hanuunin wa ablaquhum bayaanan makhluuqaadka waa midka ugu aftahansan haddii la yidhaahdo aftahannimo caddaynta hadalka haddaba hadalka nabigu salى allahu alayhi wala alih wasalam wuxuu isku darsaday cilmi nusxi iyo balaaqo intaa nabigu salى اllahu alayh wala ali wasalam makhluuqaadka wixii dantooda uu ku jirto waa yaqaana waa u sheegi karaa waa gaarsiin karaa waa ka dhaadhicin karaa oo balaaqnimadiisa heerkaa gaarsiine waana nin jecel inuu danahooda ka shaqeeyo wa ansaxu naas marka waa ansaxu naas wa aclamu nnaas wa ablagu nnaas wa ta'siilan casalayn iyo qaacidayn iyo wa tafsiilan kala dhigdhigid wa axsanuhum tacliiman makhluuqaadka nabigu sala allahu alayhi waala ali wasalam waa axadka dadka waxbaridiisa marka la yidhaahdo qofka ugu fiican waqad uutiya sala allahu alayhi waala w slam jawaamicu nabiga ilaahay wuxuu ugu deeqay hadallo kooban laakiin macaani far badan ay ku guda jiraan jawaamicu jawaamiculkelim baa lahaa waاkhtusira lahu lkalaamu اkhtisaara nabiga hadalkiisa waa loo soo gaabiyey oo ilaahay baa hadalkiisa usoo gaabiyey gaabin meeshii aad ka isticmaali lahayd adiga toban kelimo nabigu ujeeddadaas wuxuu ku gudbinaa shan kelimo ama lix kelimo baxaydu kaana yatakalamu bilkalaami اlqaliili lafduhu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh waalay wasalam inuu ku hadlo hadal erayadiisu ay kooban yihiin alkahiira macaaniihi laakiin ujeedooyinka ku jirahay ay badan yihiin oo waasixay yihiin maca kamaali lwuduuxi walbayaan haddana erayada uu isticmaalay ha gaabnaadeene eh, dadku si fiican bay u fahmi karaan oo gaabida ereyadu ay gaaban yihiin wax u dhimi maayaan balaaqadiisa iyo fasaaxadiisa alladii huwa aclىa rutab albayaan kaas oo ah aftahannimada iyo bayaanka darajooyinkiisa darajada ugu sareysa waqad badaa lii aniga waxaa ii muuqatay buu yihi waxay ila noqotay an adkura jumlata saalixa min axaadiiihi inaan sheego koox badan ama koox fiican oo axaadiistii nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam yani axaadiis xoogaa ah oo axaadiistiisa ka mida ah inaan sheego aljawaamic fi lmawaadiic alkuliya taasoo ka sheekayne mawaadiicda mawaadiic marka mutafariqa oo kala duwan axaadiis ka sheekayne laakiin haddana axaadiistaasi waa inay noqoto axaadiista jawaamic lkelim ah wljawaamic fii jinsin iyo axaadiistaas oo lagu jamciyey oo ka sheekaynaya jinsi min alajnaas ah aw nawcin ama jinsi ka sheekayn maydee jinsiga nooca ku hoos jira inay ka sheekaydo aw baabin min abwaabi اlcilmi ama hal baab oo abwaabta cilmiga sida dalabulcilmi iyo wixii la mid ah maca takalumi calaa maqaasidihaa anigoo haddana ka hadlaaya ujeeddada laga leeyahay wamaa tadullu calayhi iyo waxa ay tusine calaa wajhin anoo uga hadlaa qaab yaxsulu bihi اliidaaxu walbayaanu maca alikhtisaar qaab uu ku xasili karo cadaynta xadiiska ah. anuu haddana soo kaabina buu yihi id ilmaqaamu laa yaqtadi lbast maxaa yeelay waqtigu isaamixi maayo buu yidhi inaan faahfaahiyo fa aqulu mustaciina bilah saa'ila minhu ataysiir watashil waxaan leeyahay waxaan leeyahay buu yidhahd ilaahay anigoo kaalmaysana asaga ka barya inuu ii fududeeyo waxaan leeyahay alxadiidu alwal can cumar bn اlkhadaab radia allahu canhu qaala wuxu uhi samictu rasuula allah sala allahu alayh wala alih wasalam yaquul cumar ibn اlkhadaab amiiru اlmu'miniin oo ka mid ah alcashara almubashariina biاljanna khulafadii afarta ahaydna kamida wuxuu leeyahay nabiga salى اllahu alayh wala alih wasalam waxaan maqlay asagoo dhaha inama alacmaalu wax kale maahane acmaashu binniyaati niyooyinkay ku xihan yihiin qof kasta camalka uu samaynaya niyadiisuu ku xihan yahay wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof kastana wixii uu niyeysto oo keliyuuu leeyahay wa inamaa likulli imri'in wax kale maahane qof kasta waxaa u sugnaaday wuxuu leeyahay maa nawaa wuxuu niyeysto nabigu sala allahu alayh waala wasalam marka waa sii faahfaahina wuxuu yidhi faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi qofkii ay ahaatay hijradiisa haajiritaankiisa oo magaalada maka uu ka haajiro oo magaalada madiine uu aado ilallaahi ilaahay dartiis qofkay ahaato wa rasuulihi rasuulkii ilaahay xaggiisana u hijrooda ikhlaas qofkii u hijrooda macnuhu waa sidaase fa hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi hijradiisu ilaahay iyo rasuulkiisa xaggiisay ahaatay macnaheed waa laga aqbalay sababtoo ah tegitaankii magaalada maka uu ka tegay oo uu magaalada madiine uu aaday niyad saalixaha ala jirtay oo diinkiisa inuu la baxsado ah uu ilaahay ku caabudi karo inuu tago niyadaa saalixada ah ayaa hijradiisa la socotay hijradii marka waa laga aqbalay qof laakiin waxaa jira magaalada maka ka tegey oo hijrooday oo magaalada madiine aaday oo ah hijradiisii wax ajir ah iyo wax sababa mid aan ka helin ninkaana ajir fara badan uu ka helay oo laga aqbalay haddaba hijrada ninkaas laga aqbalay oo ajirka iyo thawaabka laga siiyey iyo ninkan hijradiisa aan la aqbalin farqiga udhexeeya muxuu yahay waa niyada kan horena niyo saalixaha watay kan dambena niyo aan saalix ahayn waman kaanat hijratuhu qofkii hijradiisu ay noqoto lidunyaa adduunyo darteed inuu xoolo helo oo yusiibuhaa oo uu helaa lidunyaa adduunyo darteed adduunyadaas oo yusiibuhaa uu helo gacanta uu ku dhigo aw imra'atin ama hijradiisu ay noqoto haweeney yankixuhaa uu guursado qofkii u hijrooda inuu magaalada madiine adduunye ka helo ama haweeney joogto inuu guursado fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi hijradiisu wuxuu u hijrooday xaggeeday ahaatay macnaheed waa maxay hijradaas wax ajir ah iyo wax hawaaba midna ka heli maayo ninkii ajirka iyo hawaabka helay muxuu uga duwan yahay kaasta de niyadiisa saalixayd kana niyadiisa adduunye ahayd nin kastana wuxuu u jiroday buu helay kaasna ajir iyo hawaab buu raadinayay wuu helay kana adduunyo iyo haweenay buu raadinaya isna waa helay muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari muslim laduba soo saareen alxadiidu thaani can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala ali wasalam caaisha umu lmu'miniin waxay tihi nabigu sala allahu alayh wala ali wasalam wuxuu yidhi man axdatha qofkii ku soo kordhiya fii amrinaa diinkeennan fii amrinaa waxaa laga wadaa fii diininaa qofkii ku soo kordhiya diinkeenna haadaa ee kan ah nabigu marka wuxuu tilmaamaa waa diinkii ilaahay uu ku soo dejiyey oo ummaddan loogu soo dhiibay qofkii marka ku soo kordhiya oo ku soo dara maa wax ku soo dara laysa minhu min amrinaa oo diinkeenna aan ka mid ahayn qofkii ku soo dara fahuwa raddun macnaheedu laga aqbali maa waayo diinka qofka wax kasta oo u rabo inuu ku soo daro xor uma aha waa intii ilaahay uu nabigiisa usoo dhiibay sala allahu calayhi wacala alih wasalam oo qur'aan ah ama sunna ama ijmaac ama wixii laga istinbaaday intaasaa diinku ku kooban yahay qofkii haddaba ku soo kordhiyo oo ku soo dara wax aan ka mid ahayn oo ilaahay rasuulkiisa uusan u soo dhiibin laga aqbali maayo laga yeeli maayo wa fii riwaayatin waxaa ku jirtay riwaayo kale oo muslim uu soo saaray man camila qofkii sameeya camalan camal camalkaasoo laysa calayhi amrunaa diinkanagu uusan ka sarraynin macnaheedu wuxuu yahay qofkii sameeya camal laysa taxta shariica oo dalada shareecada aan hoos harsanaynin macnaheedu daladaas ka baxsan waayo acmaasha marka maxaa la rabaa qofku uu samayna inay noqoto taxta madalla ashariica shareecada dalladeeda inay ka hooseydaa la rabaa oo ay dalladaas ku hoos jirto laakiin haddii camalka qofka dalladda shareecada uu ka baxo oo uu ka baxsan yahay oo sharcigii marka uusan ka koraynin wuxuu yihi fahuwa raddun laga aqbali maayo waa marduud acmaashu waa inay marka noqoto muwaafiqa lishariica say u waafaqsan tahay waa inay noqoto taxta madalla ashariica haddii sharcigu marka uusan ka sarraynin oo sharciga camalkii uu ka baxsan yahay meel sharciga uusan ka sarraynin qof camal ku sameeya oo camalkiisa laga aqbalaa marka ma jiro muttafaqun calayh albukhaari wa haddaba xadiiska hore labada xadiis labadooda caaisha wariday xadiiska hore waa mutafaq caleyh xadiiska dambe laakiin alimaamu albukhaari tacliiqan ayuu ku wariyey saas daraaddeed mutafaqun caleyh la dhihi maayo waxaa leeyahay akhrajahu alimaamu muslim wa akhrajahu albukhaariyu tacliiqan marka tacliiqan macnaheedu wuxuu yahay alimaamu albukhaari sanadka xadiiska muusan dhammaynin sharaxa markaa daba haadaani alxadiihaani labadan xadiis alcadiimaani oo waaweyn yadkhulu fiihimaa labadooda waxaa soo hoosgelaya addiinu kulluhu diinka oo dhan usuuluhu wa furuucuhu diinka usuushiisa iyo furuucdiisa daahiruhu wa baatinuhu wixii camal daahira ah iyo wixii camal baatin ah acmaal waxaa jirta baatino ah iyo acmaal daahira ah wixii gacanta laga qabana waa camal daahir ah laakiin waxaa jirta shaqo qalbigu uu qabto oo ka muhiimsan shaqada jawaarixdu ay qabaneen shaqada qalbigu uu qabtana waa camal baatini ah maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah alkhawfu min allah qofku marka ilaahay uu ka cabsanaya cabsidaas xaggee ka dhacdaa qalbiga wa rajaa'uhu rajayntiisa waatawakulu calayhi tala saarashada uu tala saarano isaga uu isku halaynaa wa xubuhu jeclaanta uu jeclaanaa isaga iyo owliyadiisa wa bugdu man caadaahu qofka ilaahay rasuulkiisa la collaytama nacaybka uu necbaana xaggee wax laga jeclaadaa qalbigaa wax laga jeclaadaa haddaba jacaylka qofka uu jeclaana allah iyo rasuulkiisa waa camal laakiin camal daahira maahan waa camal baatin ah kuwaasoo dhan marka waxa la yidhaha alacmaalu lbaatina faxadiidu cumar radi allaahu canhu xadiiska cumar miisaanu lilacmaali albaatina wuxuu miisaan u yaho lagu miisaamaa acmaasha baatiniga ah ilaan wuxuu ka sheekaynaa niyo niyaduna waa camal baatini ah xaggee wax laga niyeystaa qalbiga wa xadiidu caaisha miisaanu lilacmaali daahira xadiidka caaishana wuxuu miisaan u yahay acmaasha daahirka ilaan wuxuu ka sheekaynaa qofka camalka uu qabana inuu yahay muwaafiq lishariica fafiihimaa labada xadiis alikhlaasu lilmacbuud wاlmutaabaca lirasuul waxaa ku jirta allaha macbuudka ah oo addoommadu ay caabudaan camalka asaga keligii in loola jeedo xadiiskee ka hadlaa xadiidkii cumar iyo waxaa kaloo ku jirta nabiga sala allahu calayhi wacala alih wasalam raadkiisa in la raaco xadiiska ka sheekeynaana waa xadiidka caaisha alladaani ikhlaaska iyo mutaabacadaasoo humaa labadooduba ah shardun likulli qowlin wa camal qowl kasta iyo camal kasta shardi bay u yihiin oo saalix noqonaa camal kasta oo ilaahay uu aqbalaa iyo qowl kasta oo ilaahay uu aqbalaa waxaa lagama maarmaan ah ilaahay dartii in loola jeedo oo ikhlaas laga helo shareecadana inuu waafaqsan yahay oo nabiga looga daydo sala allahu calayhi wacala ali w salam markaasaa la aqbali karaa daahirin wa baatin camalkaas iyo qowlkaasoo ama muuqda ama baatin ah faman akhlasa acmaalahu lilaah qofkii acmaashiisa ikhlaas la yimaada oo ilaahay dartii keliya u sameeya mutabican fii dalika rasuula allah sala allahu calayhi waala wasalam oo rasuulkii ilaahayna uga dayday oo raadkiisa aan khilaafin fa hada aladii camaluhu maqbuul ninkaasi waa midka ilaahay camalkiisa u aqbalaa waman faqada alamrayni labada arrimood oo ikhlaaskii mutaabacada qofkii waaya oo camalkiisa laga waayo ow axadahuma ama labadooda mid kamid ahaa la waayey fa facamaluhu marduud camalkiisu mid la aqbalaa maa ilaahay aqbali maayo daakhilun fii qowli illaahi tacaala wuxuuna soo hoosgelaa camalkaas labada shardi laga waayey ama mid ka mid ah hadalkii ilaahay uu yidhaahday waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an mantuura allah wuxuu ka sheekaynaa niman camalkooda aan la aqbalin adduunyada ay camal ku sameeyeen waa daaleen camalkoodii haddana maalinta qiyaame lagama aqbalin wax aysan filayn baa marka ka hor yimid oo ah camalkoodii in ilaahay uu buriyey allah wuxuu leeya waqadimnaa waan u qasadnay ilaa maa camiluu waxay adduunyada ku soo sameeyeen oo min camalin camala waa u qasadnay fajacalnaahu camalkii ay soo sameeyeen waxaan ka dhignay habaa'an ayaan ka dhignay alhabaa waa markii guriga uu xiran yahay ee daaqadda loo furo waxyaabaha qofka u uga jeedo ee boorka la moodo kuwaasa waxaa la yidhahda alhabaa culamada mufasiriinta ahna saasay ku fasireen habaa baan ka dhignay ayuu allah leeyahay manhuuran oo la kala daadiyey oo la firdhiyey oo midba meel lagu tuuray xaggee marka iska shabahaan habaa-a caynkaas ah qofku hadduu is yidhaahdo soo qabo ee uu is waa haydaa ee fiiri waxba ma haayo oo waxba kama jiraan soo maaha camalkoodiina sidaasoo kalea laga dhigay camal waxay islahaayeen aad ku faaiidi idi doontaanoo waxa idin tari doona maalinta qiyaam markay tageenna waxay arkeen gacmahoodii oo maran sida qofka habaa qaba is yiri ee markii uu gacanta fiirin waxba aan ku hayn wljaamicu lilwasfayni camalka haddaba labada shardi jamciya lilwasfayni wuxuu ka wadaa labadii shardi oo ikhlaaskii mutaabacadii camalka isku darsadaa daakhilun fii qowlihi tacaala wuxuu soo hoosgela qowlki ilaahay u yidhaahday waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilah wa huwa muxsin waman axsanu yaa ka qurxan diinan xagga diinka ah yaa uga qurxan miman qof aslama wajhahu lilah ay akhlasa camalahu lilah oo camalkiisa ilaahay u khaalis yeelay qof camalkiisa ilaahay dartii keliya u sameeyey yaa ka diin fiican wa huwa muxsinun isagoo haddana markaas ikhlaaska uu samaynaa muxsin ah oo loola jeedo mutabic linnabiy sala allahu calayhi wacala ali wasalam markaas ikhlaaska uu samaynaa isagoo muxsin ah oo nabiga uga dayday sala allahu calayhi wasalam ilaahi wuxuu leeyahay ninkaas yaa ka diin fiican haddaba istifhaamka aayadda ku jira waa istifaam inkaari ah istifaamka inkaariga ahna booskiisa xarfu nafyi baa la geliyaa waa man ay laa axada axsan marka meeshii xarfu istifaamku ku jiro nafyaa geline macnaheedu marka wuxuu yahay qofkaas labadaas shardi laga helay ama labadaas tilmaamood laga helay qof ka diin fiican adduunyada ma joogo waa qofka de muslimka ah iyo aayadda ilaahay uu yidhaahday balaa man aslama wajhahu lilaah balaa aayadda waxaa ka horeyday lan ydkula اljannة ilaa man kana huuda aw nasaara tilka amaaniyuhum qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin balaa man aslam waxay yidhaahdeen jannada geli maayo nin aan yuhuud ahayn ama nasraani aan ahayn ilahi wuxuu leeyahy marka waa waxa ayagu ay jecel yihin oo niyadda uga jira keliya ilahi wuxuu leeyay marka balaa qof aan yuhuudi iyo nasraani midna ahayn jannada waa gela balaa yadkul waa gela oo waa qofkee ilahi wuxuu leeyahy man aslama qofkii u hogaamiya wajhahu lilah wejigiisa ay man akhlasa camalahu lilah qofkii camalkiisa ilaahay u khaalis yeela wahuwa muxsinun isagoo muxsin ah oo nabiga uga dayana sala allahu calayh wasalam falahu ajruhu cinda rabbih ajarkiisa ilaahay agtiisuu ku leeyahay walaa khawfun calayhim cabsina korkooda ma ahaanin walaa hum yaxzanuun mana tiraanyoonayaan oo welweli maayaan maalinta qiyaamo ama niyaةu niyada miya fahiya alqasdu lilcamal xadiiskii marka inama alacmaalu bniyaat anniyaat waa jamcu niyatin niye maxaa laga wadaa hadaba yaadu mana shidna hadee anniyatu hadhayna shidin anniyatu inama alacmaalu bاnniyaat ayaduna ma shidna wa ama aniyatu niyada miya fahiya alqasdu lilcamali qofku waa inuu camalka u qasdo camalkan qabo waa inay kusoo dhacdo qofkaas shaygaas waa niyooday taqaruba ila اllah asagoo ilaahay ugu dhowaana haddii camalkuu yahay camal cibaado ah laakiin acmaasha kale laftigeeda waa la niyoodaa qofku hadduu shaqo aadaa markay kusoo dhacdo saakay inuu shaqadiisa aado waa niyeystay niyaduna waa intaas qofka qalbiga inay uga soo dhacdo inuu camal qabto wa طalaba limardaati asagoo raadina raalli aanshaha ilaahay wa hawaabihi iyo ajirkiisa fayadkulu fii hada waxaa soo hoosgela haddaba niyat lcamali wa niyat lmacmuul niyada marka waxaa soo hosgelaa camalka qofka inuu niyeysto cibaadada inuu niyeysto salaad hadduu tukana waa inuu niyeysto hadduu sooma waa inuu niyeysto hadduu zaka bixina waa inuu niyeysto hadduu xajina waa inuu niyeysto niyadaas waa soo hoosgela waxaa kaloo soo hoosgelaa niyat lmacmuuli lahu axadka aada u cibaadaysanay oo allaah ah inaad u niyooto asaga keligii oo qof kale aadan ugu darin oo wax kale aadan ku barxin almacmuul lahu waa allah rab lcaalamiin amaa niyat lcamali camalka niyadiisa miya falaa tasixu ahaaratu ahaaradii ma ansaxayso bianwaaciha noocay doonto ahaaradu ha ahaato ma ansaxayso wala salaatu salaadii ma ansaxayso wazakaatu wasowmu walxaju wa jamiicu lcibaadaati dhammaantood ansixi maayaan ilaa biqasdiha wa niyatiha qofku inuu u qasdo oo u niyeysto maaye niya la-aan marka camal ma ansaxayo fayanwi tilka alcibaada almucayana qofku waa inuu niyeyso cibaadadaas khaaska ah waida kaanat alcibaadatu taxtawi calaa ajnaasin wa anwaac haddii cibaadadu ay ka kooban tahay jinsiyo fara badan iyo noocyo fara badan ka salaati sida salaadii oo kale minhaa waxaa ku hoos jira anwaac fara badan alfardu salaad waajibaha jirta waannaflu lmucayan iyo salaad sunno ah oo laakiin mucayan ah salaada sunada mucayinkaa tusaale ahaan inay raatibe ay tahay oo qabla duhri ay tahay ama ay tahay taxiyat lmasjid waa nafli mucayana ah wanaflu lmulaq iyo salaad sunno ahoo mulaq ahoo aan waxba ku xirnayn nafliga mulaqa ah waa inuu qofka kusoo dhacdo inuu laba ragca iska tukado waa u furan tahay nafli mulaq aha la yidhaahdaa falmulaq minhu wuxuu yidhahda haddaba midka mطلqa ah yakfii fiihi waxaa ku filan an yanwiya salaa inuu salaada niyeysto bisaa ku filan wuxuu niyeysanaa laba ragco oo nafli ah oo muطlaqa inuu iska tukado oo waxba aan ku xirnayn laakiin haddii taxiyatulmasjid ay tahay waa inuu niyeysto laba ragco oo taxiyatulmasjid ah oo inuu marka saas ugu talagalo wa ama almucayan min fardin aw naflin mucayan haddii marka salaad khaas ay tahay ama waajib ha ahaato ama sunno ha ahaatee ka witrin aw raatibatin tusaale ahaan waa salaadii watarka ahayd oo kale ama waa salaad nafli ah oo raatiba ah labadooduba hadde waa nafligay ku jiraan falaa budda maca niyati salaati salaadda markuu niyeyso haddana waxaa laga maarmaan ah an yanwiya dalika almucayan inuu niyeysto mucayankaas oo mucayankee marka hore waa inuu niyeysto inuu salaad tukana haddana salaaddu waa khaasee salaadaasi inay watar tahay waa inuu niyeysto salaaddii markuu niyeysto mucayankii oo watar ah haddana waa inuu niyeysto ama laba ragco oo bacda duhri ah inuu niyeysto ama laba ragco oo qabla salaati alfajri ah wahaakada wahaakada baqiyat اlcibaadaat cibaadaadka kalena waa lamid haddaba ragcaadkii ma loo baahan yahay inuu niyeysto ha haddana ragcaadkii way kala badan yihiin salaadaas haddii laba ragca ay tahay afar ragca hadday tahay shan ragcaad haddii ay maaragtay ka badan tahay waa inuu niyaysto walaa budda aydan waxaa kaloo laga maarmaan an yumayiza alcaadata can alcibaada shayga caadada ah oo dadku ay sameeyaan waa inuu ka sooco cibaadada famathalan tusaaleaan aliqtisaalu qabaysiga yaqacu nadaafatan aw tabarudan dadku qabaysigoodu marmar wuxuu u dhacaa oo marmar waxay u qabaystaan inay isnadiifiyaan oo wasakh ay iska ridaan waa caado waa wax dadku ka siman yahay marmarna qofku waa kulul yahayoo wuxuu rabaa qabayskaas inuu isku qaboojiyo dadku waa ka siman yahay wa yaqacu can alxadathi alakbar qabaysku waxaa kale oo uu u dhacaa oo uu ka yimaadaa qofkii inuu janaabooday janaaba inay ku dhacday wa can gusli lmayit ama inuu qof mayda uu dhaqay oo markaasuu rabo inuu qabaysto waliljumcati wa iyo inuu jumcadii u qabaysto ilaa axaadiis badan baa ku soo aroortay qofku marka jumcada uu imaanaa inuu soo qabaysto oo uu isu soo nadiifiyo falaa budda an yanwiya fiihi rafca alxadath wuxuu yidhi waxaa laga maarmaan haddaba inuu niyaysto rafca alxadath inuu janaabadii iska qaadaa waa inuu niyaysto niyeysigaas uu niyeystay cibaadadii buu marka wuxuu ka saaray caadadii qabays waa isla qabays laakiin inaad janaabo ka qabaysane iyo inaad nadaafad u qabaysane adigaa kale ogaan karaa niyadaadayna ku xiran tahay tusaale ahaan adigoo janaabo qaba ayaad waxaad u qabaysatay inaad isnadiifido salaad ma tukan kartaa maya oo hadda waa qabaysatay maxaa u tukan weyday hadda niyadiiyaa kaa maqnayd waa inaad niyada la imaato niyadaas oo ah rafcu lxadath markaas kadib waa inaad qabaysato kabacdi bay salaadu kuu banaan tahay falaa budda waxaa laga maarmaan an ah yanwiya fihi rafc alxadath aw dalika algusl almustaxab ama waa in uu niyeysto qabayskaas mustaxabka ah rafc alxadath waa hadduu janaabo yahay alguslu lmustaxabna waa hadduu meyd dhaqo qabaysiga uu ka qabaysana waa mustaxab ee waajib ma aha jumcadii oo kale asna wuxuu ka dhigay inuu mustaxab yahay waana sida raajixa ah wakadalika sidaas waxaa la mida yukhriju linsaanu daraahima qofku waxaa dhici karta inuu shilimaad bixiyo lizakaati zako inuu u bixiyo aw lilkafaarati ama in kafaaro kafaaratu yemiin oo kale wuu dhaartay kafaaratu yemiin inuu u bixiyo aw linadri ama wuu nadriyo sharad buu galay wuxuu yihi ilaahi hadduu i caafiyo lacagaan sadaqaysanaa waa dhici karta inuu u bixiyo aw lisadaqati lmustaxaba ama sadaqa mustaxab ah sadaqa aan waajib ahayn aw hadiyatan ama hadiyad ahaan inuu qof saaxiibkiisa u siiyo falcibratu fii dalika kullihi cala niyati arrinkaas oo dhan waxaa laga fiirinaa waa niyada haddii aad u niyeysad saaxiibka inaad hadiyad siido zakadii lagugu lahaa makaa baxday maya kaama bixin oo maxay kaaga bixi weyday lacagtii waaba bixiday hadda niyadiia kaa maqnayd waa inaad u niyeysato lacagta aad bixiday inay tahay zakadii laguu lahaa oo waajibka ahaa kafaara haddii laguu lahaa waa inaad niyeysato kafaaradii lacagtii lagaa rabay inay tahay nadar hadduu ahaa nadarka waa inaad u niyeysato wa min hada waxaa ka mid a ah xiyalu lmucaamalaat mucaamalaadka xeeladaysiga la xeeladaysto xeeladuhu inta badan mucaamalaadkay galaane sheega hadduu muxaram yahay dadku badanaa waxay raadiyaan xeelad sheegaas muxaramka ah ay uga baxaan idaa caamala hadduu mucaamalad sameeyo qof haddii mucaamalad ay dhex marto mucaamalatan daahiruhaa wa suuratuha sixa mucaamalo iyo wax kala gadasho tusaale ahaan muuqaalkeeda guud uu yahay inay saxiix tahay oo waxba aysan ku jabnayn laakinahu yaqsidu biha atawasula ilaa mucaamalatin rabawiyatin laakiin ujeeddadiisu ay tahay inuu mucaamalo rabowi ah uu ku gaaro ow yaqsidu biha isqaada waajibin ama uu ula jeedo waajib lagu lahaa inuu ku tuuro ow tawasulan ilaa muxaramin ama inuu ku gaaro shay muxaram ah fa ina alcibrata cibradu biniyatihi wa qasdihi waxa la fiirina waa niyadiisa iyo ujeeddadiisa laa bidaahiri lafdii lafdigiisa la fiiri maayo xiyalulmucaamalaat waxaa ka mid ah labada shay ee la isdhaafsanaa mid ka mida in la raaciyo wax aan maqsuud ahayn oo aan dan laga lahayn waxaa kale oo ka mid ah heshiiska in lagu daro caqdi asna aan dan laga lahayn hadalkaas wuxuu ka soo naqliyey shaykhulislaam ibnu teymiya raximah اllah midka hore oo uu leeyahay wadalika bian yadumu ilaa axad اlciwadayni maa laysa bimaqsuud wuxuu ku miihaaliyey masale la yidhaahdo muddu cajwa mas'alad muddu cajwa wuxuu yidhi nin baa wuxuu rabaa in saddex dirham uu laba dirham dhaafsiisto laba dirham inuu saddex dir saddex dirham uu ku sarifo laba dirham iyo saddex dirham in la isku sarifo sabab keenta waa inay jirto laakiin qof caaqil ah oo saddex dirham oo fiican laba dirham dhaafsiisanaa ma jiro asbaabta keeni karta waxaa ka mid a saddexdan dirham inay tahay daraahim mukasara daraahim jajaban ama ay tahay makhluuqa daraahim fidadoodu aysan khaalis ahayn wuxuu rabaa saddexdaas dirham inuu laba dirham dhaafsiisto laba dirham saddex dirham haddii lagu sarifo waa ribo sariix ah oo geed aan loogu soo gamban ribadaas sariixa ah si ay uga badbaadaan ninka labada dirham oo sixaaxa ah haysta waxaa leeyahay labadaada dirham waa inaad wax kale ku soo darto ilaan labadii dirham iyo saddexdii dirham haddii laysu miisaamo labadoodii way kala badan yihiin haddii fido fido lagu miisaamaana waa inay sawaa'an bisawa' tahay dirhamkuna waxaad og tihiin inuu yahay shilin laga sameeyey qalinka maadada qalinka shilinka laga sameeyaa dirham la dhahaa maadada dahabka ah shilinka laga sameeyana waxaa la yidhaahdaa diinaar waana lacagtii waagii hore dadku ay wax ku kala gadan jireen dahab iyo waxay ahayd qalin dahabka waa la shilimaynaa kadibna wuxuu noqonaa diinaar qalinkana waa la shilimaynaa kadibna wuxuu noqonaa dirham dirham marka dirham kale lagu sarrifo waa inay labadoodu isku wasan yihiin labadii dirham haddii saddexdii dirham lagu sarifo la yihahdo way kala badan yihiin waa ribo sariix ah mana rabaan inay sidaa ugu bareeraan labada dirham waxaan leeyahay waa inaad miisaankooda kabto oo aad ku kabto wax kale tusaale ahaan waa inaad timir ku kabto ama waa inaad nuxaas ku kabto iyo wax la mid ah si ay xagga miisaanka ula mid noqdaan saddexdan dirham labada shay oo ciwadka ah waa labada dirham iyo saddexda dirham alciwadayn laba dirham iyo saddex dirhamaa la rabaa in la isdhaafsiisto laakiin labada ciwad mid ka mid ah oo ah labada dirham shay waxaa ku jira maqsuud aan ahayn ya labada marka ciwad waxaan dhahnay waa labada dirham iyo saddexda dirham asaaba imaana iska da haddaba labada dirham waxaa lagu ziyaadiyey oo lagu daray dumma ilayhi ciwadun kayru maqsuud ciwad maqsuudka iyo ujeeddada iyo dan midna aan laga lahayn oo ah timirtan lagu ziyaadiyey maxaa laga rabaa haddaba timirtan ama nuxaastan ama birtan labada dirham lagu daraa maxaa laga rabaa inay miisaanka kabto keliya laga rabaa laakiin maqsuudku wuxuu yahay laba dirham oo sixaax ah in la dhaafsiisto saddex dirham oo mukasara ah macnahaas ma la fahmay ma la fahmay saddex dirham iyo waxaa la rabaa in la isdhaafsiisto laba dirham si caadi haddii la dhaafsiisto waa riba sariixa nimankaana inay saa ugu bareeraan ma rabaan waxay samaynayaan labada dirham waxaa lagu soo daraa shay kale oo labada dirham lagu kabaa si miisaankiisa uu kabo si uula miisaan noqda saddexda dirham haddaba labadii cibad mid ka mid ah oo ah labadii dirham waxaa lagu siyaadiyey oo lagu soo kordhiyey oo lagu soo daray shay maqsuud aan ahayn oo ah ama timirtan ama birtan ama nuxaastan waa xiila min xiyali riba xeeladaha ribada waa xeelad ka mid ah saasuu ku miaaliyey midda labaad oo uu yidhi aw yadumu ila alcaqdi caqdan gayra maqsuud wuxuu ku miithaaliyey laba nin ayaa waxay rabaan sidoo kale laba shay oo isleh oo kala badan inay isdhaafsiistaan tusaale ahaan nin baa wuxuu haystaa boqol iyo labaatan dollar oo laakiin boqolku uu xoogaa jeexan yahay wuxuu rabaa inuu dhaafsiisto boqol doollar oo nadiif ah si caadiya ah marka ma rabaan inay isu dhaafsiistaan boqol doollar haddee boqol iyo labaatan doollar in lagu sarifo noocay doontaa ahaatee sax maaha waa ribo waa riba alfadli laakiin ninkan boqol iyo labaatanka dollar haysta oo nadiifka aan ahayn wuxuu la heshiinaa ninka boqolka dollar oo saxiixa ah haysta nadiifka ah wuxuu leeyahay kitaaban kaa iibinaa kitaabka waxaan kaaga iibinaa boqol dollar oo nadiif ah ninkii yuu siinaa boqolkii dollar oo nadiifka ahaydna waa la soo wareegaa ninkii boqolka dollar laga qaatay muxuu haystaa maxaa lagu wareejiyey oo la siiyey kitaabka meeqaana laga siiyey boqol dollaroo nadiif ah markii kitaabku uula wareego ninkan wuxuu leeyahay kitaabka haddaba waa kaa iibinaa haddaan kaa iibinaa waxaana kaa siinaa boqol iyo labaatan dollar oo nadiif aan ahayn macnuhu marka waa maxay boqol dollar iyo boqol iyo labaatan dollaraa la isku iibiyey aan la isdhaafsiista laakiin maxaa ku dhex jira kitaab kala gadashadiis maqsuudna ma aha kitaabku hadda la soco macnaas waa mafhuum soo ma aha saasuu ku fasiray shaykhu islaam ibnu taymiya raximah اllah wakadalika sharطu llahi fi rajcati wa fi lwasiyati waxaa la mid ah shardigii ilaahay uu shardiyey rajcada iyo wasiyada qofku haddii haweenaydiisa uu furo dalaaq rajci ah hal dalqo ama laba dalqo uu furo inta ciddadeedu aysan dhammaanin waxa u furan inuu soo ceshado laakiin waa goorma haddii uu rabo inuu reerkiisa dhaqdo bi haadihi niya bishuu kusoo celin karaa laakiin ujeeddadiisu haddii ay tahay gaba gabadhan inuu ciddadeeda dheereeyo oo uu ayada ku dhibo ma loo ogol yahay maya looma ogola shareecada islaamku waa xaaraan laa darara walaa diraar qof muslima dhibkiisa bikayri sharcin lama ogola allah marka rajacada wuxuu shardiyey wa fi lwasiyati iyo dardaaranka ilaahay wuxuu shardiyey anlaa yaqsid alcabdu fiihima almudaara rajcadaas iyo wasiyadaas addoonka ujeedadiisu inaysan ahayn inuu dad ku dhibo rajcada aayadda ka hadlayda waa midii ilaahay uu lahaa walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu markii aada furtaan kabacdi ha soo ceshanina ayadoo ujeedadiinu ay tahay gabdhaha iyo dumarka inaad dhibtiin maya waa inuu ujeedada iyo qasdiga waa inuu noqdo reer inuu dhaqdo alcishra alxasana bis wasiyadana allah markiiu ka hadlayo wuxuu yidhaahday min bacdi wasiyatin yuusii biha aw daynin gayra mudaar allah wuxuu ka soo sheekeeyey dhaxalkii xoolaha dhaxalkooda iyo qaybintoodu goorma yimaadaan qofkan daynkii lagu lahaa marka laga bixiyo dardaarankii uu dardaarmayna laga bixiyo markaas kadib baa xoolaha la qaybsadaa min bacdi wasiyatin yuusii biha ow dayn deynkana waa in laga bixiyo dardaarankana waa in laga bixiyo deynkaana horeeya labadooda haddaba dardaaranka haddii ujeeddadiisu ay tahay bacdulwarata inuu ku dhibo waa muxaram lama ogola oo uu wax ka dhimo ama qeyb ka mid inuu wax u siyaadiyo lama ogola ayadana wayadkhulu fii dalika waxaa soo hoosgala jamiicu lwasaa'il wasaaisha dhammaantood wadooyinka dhammaantood allatii yutawasalu biha oo lagu gaaro ilaa maqaasidiha ujeedooyinkooda fa ina alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid wasaaishu waxay leedahay maqaasida axkaamteeda maxaa loola jeedaa qofka shayga uu rabo inuu sameeyo waddada uu usii maraa waddadaas uu maraa xukunka ay qaadane wuxuu la mid yahay shayga uu rabo inuu sameeyo xukunkiisa shayga uu rabo marka inuu sameeyo waa maqsadkii waddadan uu usii maraana waa maxay waa wasiiladii waay tusaale-aan hadduu rabo inuu qof muslim ah uu soo dilo oo dhiiggiisu xaaraan uu ka yahay socodka uu socdo waa wasiila ilaa hada alqatl almuxaram haddaba socodkaas uu socdo waa xaaraan sida xaaraan uu u yahay qofka muslimkaa dhiiggiisa inuu qofku daadiyo haddii uu rabo inuu qof muslima ah xoolihiisa uu soo dhaco soo dhicitaankaasu xaaraan ma aha waddada uu umanaa iyaduna waa xaaraan socodka uu socdo waa xaaraan baabuurka uu raaca waa xaaraan ilan ma samayn karo xoolihii inuu soo dhaco ilaa inuu socdo ama u baabu raaco maane idan haadihi alwasiila lahaa xukmu hada almaqsad hadduu rabo inuu masaajidka aado oo salaadii faradka ayd uu kusoo tukado kusoo tukashadaas oo masaajidka uu kusoo tukanaas oo farad ma aha socodkii uu socday isna waa farad waay markaas haddii mustaxab uu yahay isna waa mustaxab haddaba maqaasida axkaamta ay leedahay waxaa qaata wasaa-isha haddii maqaasidu ay waajib ay tahay wasiiladuna waa waajib haddii maqsadku uu yahay muxaram wasiiladuna waa muxaram hadduu mubaax yahayna waa mubaax hadduu makruuh yahayna waa makruuh idan alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid saalixatan oo faasidatan ama mid fiicna ahaato ama midaan fiicnayn ahaato wallahu yaclamu lmuslixa min almufsid ilaahay qofka wax hagaajina waa ka yaqaana qofka wax fasahaadina wa amaa niyat lmacmuuli lahu allah in qofku uu keligii u niyooda camalka uu samaynaa fahuwa alikhlaasu lilahi fii kulli maa yaati lcabdi wamaa yadhar waa inuu ikhlaas ku samey wax kastoo addoonkuu la imaanayo wuxuu ka tegaaba wa fii kulli maa yaquul wayafcal wax kastoo uu ku hadlaayo wax kastoo u samaynaa qaala tacaala allah wuxu uri wamaa umiruu ila liyacbud allaha mukhlisiina lahu diin lama amrin ilaa ilaahay inay caabudaan ayagoo ilaahay u khaalis yeela maahane diinka wa qaala ilaahay wuxuu uhi alaa lilaahi diinu lkhaalis ilaahay cibaado khaalis ah bisuu leeyahay intaasuu aqbalaa wadalika calaa ana cala alcabdi an yanwiya niyatan kuliyatan shaamila liumuurihi kullaha addoonka waxaa laga rabaa acmaashiisa oo dhan inuu niyeysto maqsuuda biha wajha allah isagoo ilaahay dartii ula jeeda wataqaruba ileyh ilaahay inuu ugu dhowaado wa dalaba thawaabihi isagoo ajirkiisa raadina waxtisaaba ajrihi ajirkiisana xisaabsana oo niyada ku darsana walkhawfa min ciqaabihi isagoo ciqaabka ilaahay ka cabsana waa inuu camalka sameeyo uma ystasxibu hadihi الniya fi kuli fardi min afraadi acmaalihi wa aqwaalihi niyadaasna waa inuu qalbiga ku hayo oo qalbigiisa waa inaysan ka bixin acmaashiisa iyo aqwaashiisa mid kasta oo ka mid ah inta camalkaas uu samayna waa inay niyadaas qalbigiisa ku jirto wa jamiici axwaalihi axwaashiisa oo dhan xariisan fiihi asagoo ku dadaala calaa taxqiiqi اikhlaas ikhlaaska inuu xaqiijiyo wa takmiili u dhammaystiro wa dafci kuli maa yudaadu wax kastoo ka hor imaanaya ikhlaaskaasna waa inuu daaqadda ka saaro maxaa ka hor imaan kara ikhlaaska min alriyaa'i ha lagu arko wa sumcati ha lagu maqlo wa qasdi lmaxmadati cinda alkhalqi iyo makhluuqaadku ha ku ammaaneen ujeedada camalka loo samaynaa ikhlaaskii ka hor imaaneen wa rajaa'i tacdiimihim asagoo rajayna in la weyneeyo bal in xasala shay-un min dalika haddiiba ay dhacdo in la ammaano ama la maqlo haddiiba ay dhacdo falaa yajcalhu lcabdu qasdahu asaga yuusan doonanin oo ujeedadiisu yaysan saas noqonin isagoo aan ula jeedin haddii la ammaano ma dembiyuu ku leeyahay camalkan wuxuu ula jeeday ilaahay dartiis waa la ammaanay ma dembiyuu ku leeyahay maya wax dembiya ka gaari maayo waqaayata muraadihi iyo ujeedadiisa meesha ugu dambaysa yuusan ka dhigin bal yakuunu lqasdu lasiil ujeedada kama dambaysta ah waa inay noqoto oo minhu camalka laga leeyahay wajha allah wa طalba hawaabihi min gayri iltifaatin lilkhalqi ayadoo qofku uusan milicsanin makhluuqaadka walaa rajaa'in linafcihim aw madxihim iyo asagoo aan rajaynayn inay wax taraan ama ay imaanaan fain xasala shay min dalika nafcigaas iyo madxigaas wax uun ka mida hadduu xasilo min duuni qasdin asagoo aan ula jeedin min alcabdi addoonka qasdi xaggiisa ka yimid ayadoo uusan jirin hadduu xasilo lam yadurahu shay waxba u dhimi maayo dembi kasoo gaari maayo bal qad yakunu min caajili bushra mumin waxaaba dhici kartaa bishaaradii qofka muslimka ahayd ee loo soo dedejiyo adduunyada lagu siiy inay tahaaba dhici kartaa fa qowluhu nabiga hadalku uu leeyay sala allahu alay wasalam inama alacmaalu biniyaat ay annaha laa taxsul walaa takunu ilaa biniya niyo keliya ku xasishaa wa ana madaaraha waxa ay ku dul wareegsanayeen cala niyati waa niyada uma qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi waala wasalam wainamaa likuli imri'in maa nawaa ay annahaa takuunu bixasabi niyati alcabdi waxay ku xidhan tahay addoonka niyadiisu hadba nooca ay noqoto sixatihaa haddii niyadaasu ay fiican tahay ow fasaadiha hadday xun tahay kamaalihaa haddii niyadaasu ay dhammaystiran tahay oo nuqsaanihaa hadday dhiman tahay faman nawaa ficla alkhayri qofkii niyeysta khayr inuu sameeyo waqasada bihi almaqaasid alculyaa ula jeedana maqaasida sarsare maqaasida sare maxay yihiin wahiya maa yuqaribu ila allah waa wixii ilaahay u dhoweyno inuu ilaahay u dhowaado oo ajir uu ka helo falahu min athawaabi waاljazaa'i qofkaas abaalmarin iyo thawaab wuxuu leeyahay aljazaau alkaamilu lwfa abaalmarintii dhammaysneed oo buuxsaneed waman naqasat niyatuhu waqasduu qofkii niyadiisu ay nuqsaantana naqasa thawaabu thawaabkiisu waa nuqsaamaa waman tawajahat niyatu ilaa gayri hada almaqsadi اljaliil qofkii niyadiisu ay aado maqsadkaas qiimaha badan meelaan ahayn oo ilaahay dartii meelaan ahayn qofkii camalkiisa u niyooda faatahu lkhayru khayr fara badan baa ka tegaaya wa xasala calaa maa nawa min almaqaasidi daniyati naaqisa wuxuu qofkaas uu niyaystay oo ujeedooyin liidan ah oo naaqis ah oo kala dhiman ah wuxuu niyeystayna qofkaas waa helaa maqsadkii adduunyo oo naaqiska ahaa oo dani aha waa helaa walihaada saa daraaddeed daraba nabiyu sala allahu alayh wala ali wasalam mihaalan mihaal buu nabigu sameeyey liyuqaasa caleyhi jamiicu lumuur arrimaha o dhan si looga qiyaas qaato faqaala wuxuu yidhi faman kaanat hijratu ila allahi warasuulihi fahijratu ila allahi warasuulihi ay xasala lahu qofkaas waxaa u xasilaa maa nawaa wuxuu niyeysto wa waqaca ajruhu cala allah ajirkiisiina ilaahay korkiisa ayuu aaday waman kaanat hijratu lidunya yusiibuha wimra'atin yankixuha fa hijratu ilaa maa haajara ilayhi khasa fiihi lmar'ata nabigu haweenaydii buu khasisay allatii yatazawajuha uu guursanaa bacdamaa cama nabigu markuu camimay jamiica alumuuri dunyawiya arrimaha adduunye oo dhan ogoon uu camimay markii nabigu laha sala allahu alayh waala ali wasalam waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuha markaas imra'atin yatazawajuha adduunyada miyaysan ka mid ahayn waa ka mid tahay libayaani ana jamiica dalika gaayaatun daniya si nabigu uu caddeeyo waxaas oo dhan inay yihiin ujeedooyin iyo gaayo liidata wa maqaasid gayri naafica wakadalika xiina su'ila sala اllah alay slam waxaa lamida ah markii nabiga la weydiiy can rajuli nin yuqaatilu shajaacatan oo u dagaalama geesinimo xamaasada iskala tege dagaalka isagoo ku dhex jiru isarka oo dhex taagan aw xamiyatan ama qaraabadii si yaala laayay qaraabadiisuu rabo inuu usoo eh, usoo aaro ow liyuraa maqaamuhu fii safi lqitaal ama wuxuu rabaa in la yidhaahdo meeshaas boorka ka caleel ninka hebel ahaya ka kiciyey ayu dalika fii sabiili illaah raggaas oo dhan yaa waddadii ilaahay ku taagan faqaala nebigu wuxu uhi man qaatala litakuna kalimat llahi alculya fahuwa fii sabiil qofkii u dagaalama kelimada ilaahay oo shahaadateynka ah inay noqoto midda saraysa fahuwa fii sabiili illah qofkaasaa jidka ilaahay ku sugan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi fi ikhtilaafi nafaqati bixasabi niyaat ilaahay wuxuu marka kala duway qof waxbixintiis qofna haddi ajir badan uu ka hela qofna dembiguu ka helaa wamathalu aladiina yunfiquuna amwaalum ibtiqaa'a mardaati illaah kuwa xoolahooda bixinaya iyagoo raalli ahaanshaha ilaahay raadinaya wa tathbiita min anfusihim iyo sugnaansho ayaga xagga naftooda ka ahaatay wa min anfusihim ayagoo huba inay ajirka helayaan saas waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey tasdiiqan min anfusihim wa yaqiinan min anfusihim ayagoo yaqiinsan inay ajirka heli doonaan kamahali jannatin kuwaas nafaqadoodu waxay la mid tahay sidii beer birabwatin oo meel taag ah ku taalla asaabahaa waabilun beertaas roob mahiigaan ku da-ay fa aatad ukulahaa dicfayn miraheedii ayay soo saartay isagoo labanlaab intii laga rabay labanlaabkiis saasoo kale ay la mid tahay uu leey ilahay nafaqada dadka noocaana waladiina yunfiquuna amwaalahum riaaa annaas kuwa xoolahooda bixinaaya dadka inay arkaan dartood u bixinaaya walaa yuuminuuna billahi walyowmi alaakhir allah iyo maalinta qiyaamana aan rumaysnayn wahaakada jamiicu acmaal qolada noocaasaana oo qoladii ilaahay u dhaleeceeyey والأعمال inamaa tatafaadal wayacdumu hawaabu bixasabi maa يقوم biqalbi اlcaamili min aliimaani wاlkhlaas acmaashu waxay ku kala saraysaa hawaabkeeduna uu ku kala badan yahay hadba inta uu la eg yahay qofka camalkan samaynaa qalbigiisa waxa ku jira oo iimaan iyo ikhlaas ah xataa ina saaxiba anniyati saadiqa wuxuu leeyahay qofka niyadiisu ay fiican tahay wa khusuusan ida اqtarana biha maa yaqdiru calayhi min alcamal gaar ahaan kuwama sii jirto haddii niyadaas ay la jirto camalka uu awoodo qofkan inuu sameeyo niyo keligeed hadda ma aha niyadii oo camal uu la jiro yaltaxiqu saaxibuhaa bilcaamili qofkaas qofkii waxaan sameeyey oo kaluu la mid yahay tusaale ahaan nin baa wuxuu sadaqaystay xoolo fara badan ayuu sadaqaystay nin miskiin oo waxba aan haysan ayaa niyada waxaa ka gashay haddii lacagta ninkaas maanta uu sadaqaystay aad sadaqa aad haysan lahayd lacagta caynkaasa ninkaas uu bixiy mid lamid ah haddaad haysan lahayd waa sadaqaysan laheed niyo saalixuu la yimid laakiin intii ninkaasi uula baxay ma awoodo ninkaas musadiqa ah ayuu la mid yahay ninkan sababtoo ah niyadii saalixa buu ninkaas ku gaaraa nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam waa noo imaan doontaa isoo ma uusan dhihin markii qaswatu tabuug lagu jiray nimankii nabiga la socday sala allah alay slam wuxuu ku yidhahda waadi kasta iyo tog kastoo aada marteen iyo dhul kastoo aada marteen waxaa nala jiruu yidhaahday niman magaalada madiina aan uga soo tagnay meel kastoo aan tagnayna waa nala joogaan xabasahum ulcudru buu yidhi nimankaas niyada waa nagala jiraan laakiin waxaa u saamixi waayey jiro iyo wax lamid a ah aafaadaa dadka noocaasa qabsaday waa la mid marka dadkii nabigu la socday la mid yihiin laakiin niyadooday kula mid yihiin camal kula mid maaha wman ykruج min beyti muhaajiran il اllahi warasuulih uma yudriku lmowt faqad waqaca ajru calى allah wa kana allahu gafuura raxim ilahi wuxuu leey qofkii gurigiisa ka baxa isagoo hijroona oo diinkiisa la carara laakiin meeshuu u cararay ma gaarina meel dhaxa mowtkuuga daba yimid qofkaasi waa muhaajir waaye intuu soo dhaqaaqayna hadde waa muhaajiru ku yahay min xayثu اlcamal inta uusan gaarinna muhaajir min xayu niya wa fii saxiixi marfuucan idaa marida alcabdu addoonku hadduu jirado ow saafar ama uu safro kutiba lahu waxaa loo qaraa maa kaana yacmalu saxiixan muqiiman wixii uu samayn jiray intuu caafimaadka qabay oo uusan safrin nabigu wuxuu kalu yihi inna bilmadiinati aqwaaman magaalada madiina rag ayaa jooga maa sirtum masiiran adinku ma aadnaan socon meel la socdo wala qadactum waadiyan togna ma aadnaan jarin ilaa kaanuu macakum mar kasta waa idinla jireen magaalada madiinayna joogaan waana idinla socdeen ay fii niyaatihim waxay idinkula socdeen niyadooda iyo wa quluubihim wa hawaabihim xabasahum alcudru nabigu wuxuu yidhi cudurdaar bay leeyihiin oo cudur baa xabisay oo ma socon karaan waa indhoolayaal ama way jiran yihiin iyo wixii la mid ah wa idaa hama alcabdu bilkhayr addoonku hadduu khayr hamiyo uma lam yuqadar lahu alcamalu aan loo qadarin inuu sameeyo kutiba dimatuhu waniyatu lahu xasana kaamila xasano kaamilaha loo qora laakiin waa goorma waa marka isagoo raba inuu sameeyo uu samayn kari waayo laakiin haduu damco inuu sameeyo ee haddana uu go inuu iska daayo waxba loo qori maayo walixsaanu ila alkhalqi bilmaali walqowli makhluuqaadka in loo ixsaan falo maal iyo qowl iyo ficil khayrun wa ajrun wa hawaabun cinda allah makhluuqaadka wixii aad awooddo inaad siido qowl ahaan ficil ahaan khayra ku jira iyo ajr iyo hawaab walaakinahu yacdumu hawaabuhu biniya laakiin hawaabkiisu wuxuu wen yahay markii niyad ay la socoto qaala tacaala laa khayra fii kaiiri min najwaahum in badan oo dadka ka mida faqooda ilaahay wuxuu leeyahay khayr kuma jiro wax khayr ah ma laha faqitaanka dadku ay faqaayaan ilaa man amara bisadaqatin ilaa najwa man qof fiqiis maahane amara bisadaqatin oo sadaqa faraa oo dhaha qofka hebela waa ka liidataayoo waxa la siiyo qofkaas ilaahay wuxuu leeyahay qofka noocaasa najwaagiisa iyo fiqiisa khayra ku jira aw macruufin ama macruuf fara oo wanaag fara aw islaaxin bayna annaas ama fara dadka in la heshiisiiyo qofka noocaas ilahi wuxu leey fiqiisa khayra ku jira ay fa inahu khayr waa uma qaala ilaahi wuxuu yidhi waman yafcal dalika intaas aan soo sheegnay oo ah alamru bisadaqa walamru bilmacruuf walamru bilislaaxi bayna annaas ibtiqaa'a mardaati illah isagoo raalli ahaanshaha ilaahay raadina fasawfa nuutiihi ajran cadiima ilaahay wuxuu leeyahay mustaqbalka ajir weyn baan sii doonaa farataba alajr alcadiim ilahi wuxuu ka ratibay calaa ficli dalika arrinkaasi la sameeya ibtiqaa'a mardaatihi isagoo raalli ahaanshihiisa la raadinaa wabilahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbihi waslm maanta halkaas ka joogo